wailaa waxay noqonaysaa an tusamiya rajul bigayri ismihi wa an tandiqa bikayfi bigayri kayfiyati nutqi ilى gayri dalik marka waa waxa ugu dhib badan kutub badana laga alifay tasxiifaat الmuxadithiin اlcaskari ثalaثa mujaladaat waa maطbuuع doctor maxamud mira huwa shaykuna huwa اladi xaqaqah walilxaafid ibn xajar taxriir اmushtabih bitafsir mushtabih ilى gayri dalika asmaa badan yaa laga alifay marka hadda amhilan ku dhex jirnay asiga uu leeyahay wuxuu ri balagana can abi zurcat araazi waxa weeyaan waa ninkii qariib abi xaatim araazi kitaab jarx watacdiid ninka asiirada la weydiiyey ninka ninka labaad u ah ana yaxya bni salaam wuxuu yiri wuxuu yiri huwa lmufasir xadatha waxau ka taxdiiثiyey u ka waramay can saciid bni abi curwa can qatata fi qowli عن سعيد بن ايش عن سعيد بن ابي عروبة مية عروبة aniga curwa bu ii qora waaban yaabay عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في qwله تعالى سأريكم dاr الفاsقين qاaل qتاadة وxuu ri مصر سأريكم waan idin tusi doonaa dاr الفاsقين dadka faasiqiinta adaabtooda markaasuu qataada wuxuu u fahmay addaar almudaaf ila alfaasiqiin annahaa hiya masr liannaha daar alfaraacina waman qablaha wama bacdaha min aljabaabira ila sisi marka wastacdama abu zurcata hada wastaqbaxahu hadal oo aada ula weynaaday ii noqday istacdama macnaha waxaa wey khaladkii aan wax la taxamuli kara ahayn واstqبxhu waa xumaystay وذakra wuxuu sheegay أnhu fي تfsيri سacيidi can qataada ninka oo khaطأ sameeye yaحya بن سlاm a وذakra wuxuu sheegay abu زurcة أnhu fي تfsيri سacيidi can qataada ina inuu yihi masيrhm sauriikum daar الفاasiقيin ay masيr الفاasiقيin dadka faasiqiinta meesha ay ku dhamaadeen an idin tusi doona aayadda saas macnaheeda sauriikum daara alfaasiqiin xataa tactabiruu faactabiruu ya uli labsaar marka yaxya ibni salaam taxarafa calayhi masir ilaa masr sidaas uu ufahmay marka masirna waxaa loo jeeda daara alfaasiqiin bimacnaa caaqibatahum wamaa tauulu ilayhim umuuruhum marka yaxya huwa aladi akhtaa walaysa qataada ayb وبلغنا عن الدار قدني أن محمد بن المثنى أن أبا موسى العنزي حدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي أحدكم يوم القيامة ببقرة لها خوار فقال فيه أو شاة تنعر بالنون وإنما هو تيعر بالياء المثناة من تحت خوار نوض معناها yani yeerteeda wa arigana waxaa la yihahdaa shaatun tayca xayawaan kasta faraska sahiil buu leeyahay dameerka nahiiq nahiiq buu leeyahay wahaakada xataa ay yihaahdeen qitada waxay leedahay eh, muwa xayawaanaadkaas mid kastaba codkiisa magac buu leeyahay marka xadiidkii ahaay laa yaأti axadukum yowma bibaqarati lahaa khuwaar ow shaatin taycar xadiidkii saas ay taycar w tancar u bedelay marka macnaha waxaa loo jeedaa ninka haddii adduunyada intuu joogo oo xoolo dadeed u dhaco oy xoolihii ay kamid yihiin xoolihii loodii geeli lacagti mid kastaba iyadoo sideedaha dusha laga soo saaray suu nabigu ma dhihin m ninkii man gasaba shibran min alard tuwiqahu sabciina aradina yawma alqiyaama yani wixii waa la laablaabaya marka neefkii addunyada ninkii ka dhacday asoo sidiisi oo xoogiisii qabo asman maa yakuun wa asman maa yakuuna dusha loo soo saara ninkii daalimka ahay markaasay ka dul qaylinaysa sidaas waay ninkii jamal ninkii xaday nafsi shay waa la keena isagoo qaylinay ninkii lacag qaatay sidaas oo kale nasal llah asalaama walidaalika nabigu wuxuu noo dardaarmay qof kasta bani aadamka macsuum ma aha laakiin ninkii khalad walaalkiis ka galay wuxuu iri an yastaxilahu qabla an laa yakuuna dinaar walaa walaa dirham adduunya intaad joogtid istixlaalka samay istixlaalka marka waxaa weyaan ninka haddaad wax yar oo adiga qof xooni aad ka aad ka khaladay ama aad ka khiyaantay waad ba-aadi kartaa ascab maa yakuun alamwaal alcaama xoolaha oo hadda lagu magacaabo xoola xoolaha dawladda dad badanna ay ufahamsan yihiin inayba iska banaan tahay nin waxaa laga yaaba hadduu baqaalo galo inuusan wax kasoo xadayn ou ceeb u arko laakiin hadduu maktab ama xafiis dowladeed uu joogo inuu xoolihii dawlad u xado waxba umaba arkaba waa waxa weeyaan waa waa suu lfahmi waay liannahu xaqan dad oo dhan baa wada leh dad oo dicaafa lquluub ah waxay kuleeyihiin xoolahan aniga hadaanan xadin ayrkiigaa xaday almudiir hada ana acrifu anahu yasriq fi kuli shahri milyuun ayb waa qudwata fi shar haddii la yihaha mudiirkaas biri naarow galay adiga diyaar manaka inaad la geshi nin dhahayma diyaaraan hay ma jiro dadka oo dhan waxay rabaan low halaka aljamiicu ana alinsaan yuriid an yanju yani kayfa idan yumkin kayfa yumkin aad uleedahay marka dadkii waxwaay xadeen anigana waan iska xadaya taas mubarir ma ah <laughs> wa askaf min hada inaa wuxuu ku leehay aniga dowladda shaqaale iga dhigtay konton doolara isiisaa konton dolar xataa muwaasalaadkayga kuma filno marka inaan xadadantii ay igu qasbayso waxa weyaan waxaa waajib ku ahay dowladda inay raatib isiiso oo aniga iyo dadkayga ugu filan la bilcagsi markii shaqada lagu siinayay shaqada waxaa laguu sii raatib mucayana intaa ma ku shaqayn karta adigaa doorta nacamaad tirti maalinka hore waxaad dhihi kartaa hadday khamsiinkan ka badnayn oo aniga xaajaadkay khamsamiya dollar wa haddaan liisaynin ma galayo haddaad tirahdo xaqa u leedahay laakin waqad radita bilkhamsiin uma tatafalsaf wataqul in hada laa takfini faasriq hada laa yucqal abada wahada talaacub waxa weyaan huwa aladi addaa bina ilaa maa naxnu ayb almuhim wa wainahu qaala lahum yowma maxamed ibn musanna waa marka waxa khalday alcanazi yaa waxaa weeye taycarki iyo tancir u bedelay wainahu qaala lahum yowma wuxuu u yihi haddana maxamed ibn musanna naftigiisi naxnu qowm lanaa sharafun naxnu min canaza qad salla nabiyu ilayna maalin kale haddana khalad kaleo macnaha yuu galay qaala lahum dadki wuxuu u yihi yawma naxnu qowmunaa nahay lanaa sharafunaan leenahay dheeraad ah naxnu min xanazan qabiilkaasaan kamid nahay qad salla nabiyu ilaynaa nabigaa noo soo dukaday yuriidu wuxuu ula jeedaa maa ruwiya ana nabiy sal allau alayh wasalama sallaa ilaa canaza xadiidkan fi saxiixayn wa fi gayri xadiid macruufa oo nabiga haduu meel saxraa ama meel banaan ou joogo ou rabo inuu dukado waxaa weeyaan kaana yuqras lahu canaza waa cukaazo ama xarba waxaa tidhaahda ul yarwa marka uu ka dhigin jiray sutra calayhi salaatu wasalaam nabiga maa kaana yusalli biduuni sutra dadkana sidaan hore idin kugu sheega hadda meel banaan aw qofka fiirsan waxa u arkaa xataa yahdaa wayakshac bilcagsi waxa weyaan inaad jidaar raadsatid ama camuud aada raadsatid inaad meel ku dukataan rabaa walcagsi dadka kaloo jidaarka dawada gashanayo kale dadki meeshii mari lahaayeen oo dhan buu ka xeraya wa hada suu lfahmi weyaan طulaab lcilmi ala rabaa wacigaas dadka inay inay ku baraarujiyaan yani ninka imaamka dadka u ah khaladaadka ma'muumiinta ay galayaan inuu dersi ka sameeyo yani in shaa allahu ida kaana lakum mustaqbalan nin kasta waxaa la rabaa an yataxaraa wa an yata'alama lilummati ida akhطأat haddii aada mas- masal aada masjid joogto ama dadka min almusaliin aad kamid tahay ama mamuum aad noqotid dadka marka akhdadooda ay arkayaan duruus inaad ka samaysaan rabaa khudbadii aad kasoo jeedisid kelima tawjiihaad aad ka jeedisid ummad hadhow dambe waxaa weyaan wixii waa wada fahmaysa laakiin ina maanta dhan meelo kale loogaga hadlo akhtaadina laga aamuso waxay keenaysa waxa sidaad aragteen weyaan marka qad salla nabiyu ilayna qaala marka yuhimu waxau umalay umalaynayaa annahu sallaa ilaa qiblatihi wa ina ilaa ilaa qabiilatihim ah, haakada yuhimu anahu salaa ilaa qabiilatihim wa inama alcanazatu haahuna xarbatun nusibat bayna yadayhi fasalaa ilayha ayb ana waxaan umalaynaa nooca ma maxamed ibn lmuthana waa imaam min min ruwaati صaxiixayn wahuwa ajal an yukta fi mili hada nabiga anaga أنا ملها qabiilada sax waxa weeyaan inuu u malaynayo inuu nebiga usoo dukaday ayaga oo qiblo ka dhigta nooc min almusaaxa inay tahayaa dhici karto wallahu aclam fi ma yadharu li wailaa kayfa yucqal ana imaama min kibaar اlmuxadithiin yactaqid ana الnabiya itakada qabiilatahum qibla kayf yani hada bعيid kul الbعd وlaa yظن bصغيr an yfعl ذlika fakayfa bإmاn marka ytwhm anhu صlىa ama yuhim wu dadka umalagelinaya anhu صlىa ilىa qabiilatihi min uu dukaday وinama الcanaزة haahunaa xarbaة وlya rw nusibat bayna yadayhi faصlىa ilayha ayb وأضrف min hada ma ruwinaahu can اlxaakimi abi cabdillaahi an acraabiyin zacma anahu kana salى اllahu alayh wasalam idaa salaa nusibat bayna yadayhi shaato nin acraabi ahaa xadiidki inuu wariyo doon nin acraabiga xadiidkii inuu wariyo doona wuxuu iri kaana idaa salaa nebiga hadduu dukado nusibat bayna yadayhi shaato shaata yaa nebiga hortiisa lagu xeri jiray xatىa yتkidha sutrat صxفhaa canza bskan الnuun canza waa shaat canazana ama waa qabiil ama waa ul oo yaro waay waxyaalaha khaladka keeno ay qeybkata canaza iyo iyo canza canza waa shaat ama ri weeyaan ayib abu mansuur الbaqdadi fi ma bayna ma yadkurhu shuraaxu ibn صلاح kitaabkiisa wuxuu uri ataytu ilى الymn wawajadtu masjida mxraabuhu marbuط biha shaat markaan weydiiyey waxay yihahdeen nabiga kaana yusalii ilaa shaati allahu aclam hal hada haabit am la uma kaamila an tuktia ilى hadihi daraja ana yabdu li bacd alashyaa alati qiilat can طariiqi nukat jacaluuha kaanaha akhطاء cilmiya wahada baciid kula اlbucdi ana umata min alumam tukti ilى hadihi daraja ma adunu dalika haabit وعن الdار qdني أيضا أن أbا bkr الsulي أmlى في الجاmع xadيiث أbي أyوب yuu meeriyey man صاama رمضاana وأتبعhu sتا min shawاal faqاla فيه شhيئا bالshin والya sitantiyaa تxرفت عalيه tan oo kale waa dhici karta لأnه kutubti waa kutub gacan lagu qoray kuligeed waa مkطuطaade shaqal ma lahaan jirin awalkii hore dhiba xataa qaarkood looma yeeli jirin marka waa dhici kartaa qofkii inuu gafo man saama ramadaan wa atbacahu shitan sitan min shawaal kaana kaman saama dahar y waa fursat alcumri waay marka wa atbacahu shay-an min shawaal fiir macnahaasi isu bedelaysa fiir shay-an haddii la yihaahdo man saama ramadaan wa atbacahu biyowmeyni inطabaqa caleyh hada alxadiid law kana almacnaa shay-a wa nakiro tanطabiqu calى kuli qaliili wa sagiir marka wlmacnaa laysa hada lianna sitan maalin kasta man jaءa bاlxasanati falahu cashru amhaaliha lixdaas maalmood oo min toban lagu dhuftay laba bilood ay noqonaysa ramadaankina toban bilood u dhigtaa marka sanadkii kaman kaana kaman saama dahra marku lagu leeyay saasaa lagala jeeda liannahu ramadaan waa waa bil idribuu fi cashara yakun casharata ashhur sita ayaam fi cashara waxay noqonaysaa waa waa waa shahrayn sitiina yawman marka sitiin yawman iyo casharata ashhur waxa weyaan itna cashar kaana kaman saama dahr qadiya saasaa loo jeeda ayb wa ana abaa bakrin alismaaciili alimaam kana fi ma balagahm canhu yaqulu fi xadiidi caaishaةa can الnabiy sal اllahu alيه wasalama fi lkuhaani qaru الzujaaja bizay abu bakr ismaaعili waa saaxib اlmustakraj calى الصaxiix dadkii waaa waxaa kasoo gaaray wa haabit ma aha balagahum ay naas canhu can abi bakrin inuu gafi jiray fi xadiid alkuhaan uu dhihi jiray qaru zujaaja ou dhihi jira wa inamaa huwa qaru dajaaja xadiidkaas musanifka soo u suureeyey xataa yascub fahmu waxay noqonaysaa xadiidka in dib loogu laabto xadiidkan waxa weeyaan eh, bukhaari iyo muslim keyrkiisaa wariyey asalkiisa wuxuu ahaa nabiga alayh salaatu wasalaam la weydiye can kuhaan markaasuu uri laysuu bishay waxay yihiin maaha bu markaasoo ilaahay rasuulkiisa marka qaarkeed wax bay sheegayaan sidii usheegayn dhacayaan adigana laysa bishay aada leedahay maxay ku dhici kartaa markaasuu ri waxay ku timaadaa jinniga axyaanan yasriqu min almalaaikati fi samaa wuxuu ka maqlaa bacd alxaqaa'iq aw alaqdaar alatii tuqdaa markaasuu yakhtatifu lkalima fayaqaruhaa fi uduni waliyihi qara الzujaajati ama qara addajaajati labadaba hadda sida musanifka u suuray ma ah riwaayadan ma ma ma tasxiif ma macluum miya mase ana riwaaya jaءat bilafdayn cinda الbukhaari qara الzujaajati saasaa kusoo aroortay cinda muslim wغayrihi addajaaja wbukhaari xataa nafsuhu fi riwaayat kahiira djaaj dajaaja marka qole waxay leeyihin waxa weeyaan tacbiiru raawi can ilmacna ee taصxiif ma ah daara qudni un baa wuxuu iri zujaaja lafdigaas waa waa taصxiif wa almuhim xadiidka macnihiisa waxa weeyaan jinnigii markuu wax soo xado markaasuu dadkii kuhaanta ahay fayaquru fii uduni waliyihi ninka asiga asiga la xariiro u khidmada u qadimayo wahada yuqadimu lahu khidma wahada yuqadimu lahu khidma jinniga markuu qofka u khidmaynayo wax u sheegayo waxyaalo badan u ka dalbayo oo ay kamid tahay horta islaamka inuu qofka ka baxa inuu kaadiisa ku weysa qaato musxafka inuu ku istaago inuu ilaahay ku kufriyo waa la wada ogyahay mataalibtiisa intaas weeyaan marka waxa adiga aada samaysid asigana yati laka bilakhbaar wa ashyaa kadib wa wa sidq wixii isku dhex darsan oo dhan yuu ku sameyn wax lawada ogyahay wa ilaa yawmina hada dadka kuhaantaha wax dhan way sameynaan intaas abcad naas can islaam egow marka qara yaquru aljiniyu fi uduni waliyihi qara dujaajati aw qara dajaajati dhe yani waxa weeyaan wixii buu ninkii dhegtiisa ugu celcelinaa yusawit calayhi fi uduni waliyihi hadalkiisu u maqlo waxaa lagu miithaaliyey doorada markii ay rabtay inay inteeda kala baraaji qaqaqaqaqaqaq ay leedahay codkaasaa waxaa laga magacaaba anahu haadaka aljini yusawitu lijiniyihi waliwaliyihi liannahu qad xasala calaa shayin yastaxiqu an yu'khada minhu fayaquruhu fi udunihi bimacnaa yusawitu dalika lakalaam wayuradidhu fi udunihi kama ana الdajaajata inama xiinama turiid an tunabiha limahiilaatiha min khaطri yaxdiqu biha taqulu qar qar qar qar sidaasaa xadiidka lagu yihi macnihiis wa fi xadiiثi yurwى can mucaawiyaة bn abi sufyaan qala lacna rasuul الlahi salى الlaه عalيه wasalam aladina yushaqiquuna اlkhuطba tashqiiqa الshicri xadiidkaas macruuf way an aladina yatakalafuuna fi lkhuطb yatafasaxuuna akthar min allaazimi wayakunu dalika calى xisaabi اlmacaani ninka hadaad aragtid anahu yactam biاlfasaxati wاlidhaar nooc min الriyaa ku jiro wayakunu dalika calى xisaabi اlmacna baynamaa ninka waxaa la rabaa marku ummadda wax ujeedinaya an yashcura bاlxurqa wayata'lam biaalami اluma wayuwajiha walaa yactam binafsihi an yudhira anahu anahu huwa huwa kulu shay nebiga marka suuradaas hore waa reebay liannahu nooc min ariyaa ku jiro takaluf bima laysa bimaطluba ku jiro anahu yucطi nafsahu maa laysa bimutasifin biha waxaasoo dhan waa la diiday khudbada inay gaaban tahay min minati fiqi rajuli qisaru khudbatihi wa tuulu salaatihi aladiina yushaqiquuna alkhutba tasfiqa ashicri yani cindahum sajc wa cindahum kada dakara daara qudni can wakiic anahu qaalahu marata bilxaa'i lmuhmala wuxuu ri yushaqiquuna alxaطba tasfiiq ashicri kayf tashqiiq الshacr in la yihahdo waa markaas ayb yushaqiquuna alxaطba tashqiiq الshacr saasuu marka waxa weeyaan baabkii waaba laga baxayba dadka qoryaha markay soo guranayaan oo sidaa u jijibinayo sidii tinta loo kala xerxero macno ay keenaysa haba yaraatee ma jirto marka wa abu nucaym shaahidun abu nucaym fadl bn dukayn waay faradahu calayhi bilkhaa lmucjamati lmadmuuma khuab waa maanxaab ma aha yani fiir hadeertaan mujarad khadi dhibacdeedii waxaa loo bedelay macnihii siduu isku bedelay fiir marka waa loo sheega waxaa layihi sidaan weeyaan xadiidka naqli u baahan yahay wa qara'tu bikhaطi ish maxaa idinkugu xigay meeshaas musani musanif ish bkط مصنف أن بن شاهين مصنفka مgciisa in la sheegay وqرأت بخط مصنف أن بن شاهين قال في جامع المنصور وفي بغداد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تشقيق الخطب نفس المعنى فقال بعض الملاحين waxay yhahdeen ملاحنka oo سفيinada wada la yihahda yaa qawm yaa qawmi fakayfa nacmalu walxaajatu maasatu nebiga hadduu diiday qorihii in la jijibiyo la googooy maxaan sameynayna annagana sufinteena qorihi ka samaysantao maanta inaan soo qori guranno oon qorqornay noqonaysaa maxaan ka sameynaa bui waa waxyaab lo ayb fa qaala yaa qawmi fakayfa nacmalu idan xadiidkii hadduu tashqiiq alxatab haddii loo akriyo waxay noqonaysaa qoryaha lasoo gurayo sidaa loo jarjarayo inimanhi noqonayaan ninkii marka safiinadii samaysan jiray oo ama doonta samaynayo uri doonta qorya ka samaysan tahay xaajadeenana maasa ilaa dalika xadiidkiina waa nahyi maxaan samayn doonaa bur qultu ibnu صلاح wuxuu uri qad inqasma تصxiifu ilaa qismayni axaduhma fi lmatni wاthani fi اlisnaadi wayanqasimu qismaة أkrى ilaa qismayn ynqasimu qismata mansuuba min ajli khaafida la yihahdo hadda yanqasimu ficilkaas laazim u ah in facal oo dhan waa laazim waxay ku yimaado ayib aqsaamteeda asaabu musanifkuu sheegay axaduhumaa tasxiifu lbasar kamaa sabaqa can ibn lahiica wadalika huwa alakharu ibn lahiica ixtajama yuu ka dhigay ixtajara waana soo dhaaftay taas waxa weyaan kelimadii yaa wuxuu u arkayba اxtajama miinkay ra u arkay taas waxa weyaan waa taصxiif albasr wاthani taصxiifu samci wahwa lyidhi aqalu anwaaci اlwuquuc inuu qofkii wuxuusan maqlin waxaan ahayn inuu ufahmo waa aaday u adag tahay nahu xadiiثi lcaasim alaxwal rawaahu bacdhm faqaala can waasil alأxdab fiir nudqigay isku wasan yihiin marka qofkii kan oo kale hadda qoraal arag laiskuma khaldayo caasim iyo waasil arag ahaan laiskuma khaldayo axwal iyo axdabna laiskuma khaldayo markii layidhaha hala fiiriyo laakiin samcigii markuu qofka u maqlo waasil waxaa laga yaabaa inay u dhawaato inuu caasim ay kaga khaldanto yaa dhici karto waasil caasim axdab axwal inuu samciga khaldo qaala daara qudniyu fadakara daara qudniy anahu min tasxiifi الsamci laa min tasxiifi اlbasri kaanahu dahaba wallahu aclam ila ana dalika waasil iyo iyo caasim mima laa yashtabihu wax isku darsamaya qoraal ahaan ma ah marka laa yaxtamil an yakuna alkhaطأ min aلsamci laa yashtabihu min xayثu اlkitaabatu qoraal ahaan iskuma eko wa inamaa akhtaa fiihi samcu man rawaa ninkii wariyey samcigiisa yaa waxay noqotay caasim yaa waxay la noqotay waasil in la yihi waxayna u dhowdahay xataa samciga wuu ku imaan karaa basar had ninka markuu kaa fog yahay oo hadalkiisi aadan aada u maqlin oo waasil uu yidhaahdo caasim inuu yidhahdo afuruuriyaad ka fiirinaysaa qofka markaad arkaysid saad u maqlaysid iyo markaadan maq arkaynin afkiisa isku mid ma ah marka naftigeeda ma aha hada daara qudni wuxuu ri faysal ma ah waxaa dhici karta anahu min tasxiif اlbasar oo qofkii faruurihiisi yaad arkaysaa waasil iyo iyo caasim axdab iyo iyo axwal waa isku dhow yihi wayanqasimu qismة ثالثة ilى تصxiif الlfظ wahwa اlأkthar wa ilى تصxiifin yatacalaq bاlmacnى duna lfظ kamثli ma sabqa can mحamed bn الmثnى fi الصalaaةi ilى canaza hadday ka sugnaato wa wa tasmiyatu bacdi maa dakarnaahu tasxiifan majaazun weeyaan wa tasmiyatu bacdi maa dakarnaahu qaarka aan soo sheegnay in lagu magacaabo tasxiifan majaazun waay lannu tasxiifka waxay ahayd wixii shaqalka ku saabsan keli ah laakin wixii di shaqalka sideeda lagu keeno macnihii qofkii ay ku daba rogantay yani waxa weeyaan tasxiifka oo saxda ah maa tagayara macnaahu bitagayuri niqaatihi aw shaklihi laakin w waxaa jiri sidooda loogu dhawaaqo sax u ah laakin qofkii macnihiyaa ku rogmay laakin laysa hunaaka maa yabcathuhu taas oo kale waxaa wey twasuca fi luga un baa leedahay wa kathiiru min atasxiif اlmanquuli can اlakaabir اljilati lahum fiihi acdaaru lam yanqulha naaqiluhu saasuu wa kathiiru min atasxiifi tasxiifka badihiisa almanquuli can alakaabiri dadka waaweyn laga soo guriy aljilati ibnu salax gaaliban kelima hadduu sheego mutaraadifkeedu ku xejiya walaa siyama ida kaanat ilkalima gariiba nooca ma fayaأtii bacdaha mubaasharatan maa yufasiruha hadda akaabir iyo aljila labadaas ma isku macnow alakaabir alajilana waa dhihi kartaa hamzo oo jaliil jilla waa lagu jamciya ajilana waa lagu jam ajilana waa la yihahda intaba waa jamceeda can alakaabir aljilati lahum waxay leeyihiin fihi fi dalika tasxiif acdaa lam yanqulha naaqiluuhu waxau ku khatimi markaan waxa weyaan waa tabriir akhtaada dadka aimada ka dhacday oo laa taliiqu bimaqaamihim asbaab badanaa keentay oo u geysay inay ku dhacaan oo ay ahayd markii akhtaadaas ay ku dhaceen la sheegaya asbaabta keentay in lala sheego liannahu haddii ad aada ninkaan qariibsatid waxaa khaladkaas uu ku sameeyey oo lagu sheega sababtiisa waxa weeyaan kayta wa kayta lagu yiraahdo cudurki waa waa la aro idaa curifa sabab baطla اcajab ninka imaamkana cudur bay u noqonay lakin idaa nuqila اkhaطأu mujarada can sababihi wax weynayna noqonaysaa l ninkan imaamka kayfa yaliiqu bimilihi an yaqaca fi mili hada taصxiif hadda maala ibn lahiica waa la sheegay asbaabta keentay inuu ixtajama iyo ixtajara isaga khaldanto sababta ninaa kitaab qoray waxaa laga yaabaa qoraalkaas inay miimka sidii la rabi waadix u ahayn marka talaqi ma aha looma akrin waraaqadii asigiiyaa marka akriyay qoraalki sidii la noqotay marka ixtijamadii ixtajarad ya ixtajama la noqotay marka fiiri waa cudur sababtiisa watowa oo loo cudri karo la dhihi karo waa dhici kartaa liannahu qofka qoraalkiisa haduu farxunya ama si deg deg uu kusoo qoro ama suduurta geliyo mahmaa uutiita min fahmin waxa meesha ku yaalo un baad akrinaysaa wixin inay siday uqornaayeen insan ahaynaa dhici karto marka waxa weeyaan low ana alacdaa alati sababat haؤulaaءi اlculamaa fi lwuquع fi hada اlkhaطأ dukirat lacadarnaahum laakin guud ahaan u ogow khaladka sida hadda uu kuula muuqda ayaga uma ahayna asbaabaa keentay lakin gaayatu ma fi lamri anaha lam tunqal ayb الnوع السادس وثلاثون معرفة مkتلف الحdيث weeyaan mkhtalaf اxadiid axaadiidta iskhilaafsan wa waxaa u dhow baa la yihahdaa mushkil xadiid in la yihahdan waa u dhowdah inkastoo ay qaar kala farqaan le mushkilka macnihiisa waxa weeyaan hadda xaawi kitaab mushkil aathaar layihah leya dama maktabadu yaalaa marna ishkaalka wuxuu ku yimaadaa xadiidkan yukhaalifu xadiid aakhar huwa fi darajatihi waa mushkil wa أحيانا يkون الإشكال hذا الحdيث مع آية في القرآن ولذلika مkتلف الحdيث lا يقال إلا بين حdيثين بينما مشكل الآثار أعم قد يكون هذا الحديث فيه إشكال باعتبار آية في القرآن أو باعتبار معناه دون أن يكون هناك حديث ولا آية أخرى لكن مختلف الأحاديث الدليل هذا بمعنى أن هناك أحاديث مختلفة المعنى تدل على نقيض ما دلت عليه الأخرى saasaa la yihahda ayb مkتلف الأحاadيث markaad rabtid inaad ogaatid waxaa نqطة asaasan u ah inaad qaacida u qaadatid nabiga عalayه الصلاaةu وaسلاam hadalka uu noo yihi waa waxي waxي min الlahi taعaalى waxyiga ilaahayna isma khilaaf sidii qur'aanka ba ilaahay u yihi afalaa yatadabaruuna الqur'aana walow kana min cindi gayr الlahi lawajaduu fi اkhtilaafa kahiira sidaas oo kale xadiidkana waxa weeyaan laa yumkin an yaqaca اkhtilaaf bayna kalaami الrasuul sal الlahu alayه wasalam idan اkhtilaafki waa shay waaqic min ayna ataa asbaabaa keenta awlaaha waxa weeyaan ana الاkhtilaaf alwaaqic fi اlxadiid min jihati الruwaat hadi qaacida kuliya wa اktilaafka axaadiida dhaca oo hada الxadiid yadulu calىa naqiidi ma dala calayhi اlآakar waxay ku timaadaa maadaama ana الnaaqiliina lxadiid hum ruwaat wahum bashar falaysa bbaciid ana الxadiida qad yanqalib calى bacdi الruwaat fayarwi almuhbata manfiya marka fiir xadiidka nabiga nafyigu kaga soo arooray nin baa khaldamay nafyigu ihbaatka u bedelay oo raawi ah marka xadiidkaas khaladka raawiga ka dhacay waxaa ka laazimaysa an yakhtalifa wa yucaarida alxadiida athaani waa hal xaalay ku imaan karta alxaala athaaniya an yaqaca alikhtilaaf cinda bacdi annaas bayna xadiidin gayri thaabit wa thaabit dad baa waxaa weeyaan ama tacasub ha ka ahaato ama axaadiidta isku diraan ha noqoto axaadiis aan isku darajo ahayn midna ou haabit yahay midna ou daciif yahay yay leeyihiin waxa weya waa iskhilaafay waxaad ku arkaysaa kathiir min alfuqahaa almutaahiriin xadiid madhab kale ou soo deliishtay oo mucaarid limadhabihi yuu rabaa inuu radiyo markaasuu le hada alxadiid yatacaarid maca xadiid alfulani wayaskut an ha can darajati hada alxadiid maca cilmihi anahu ish daciif marka labada xadiid markii is laleeyahay tacaarud waa inuu ka yimaado waa inu isla darajo yihiin nuqdada saddexaad oo ikhtilaafka ka imaan karo waxa weeyaan fi fi dihni alfaqiih almustadil lilxadiid waxaan tacaarud ahayn yaa laga ayaa laga yaabaa inay umuuqato annahu mutacaarid inay tahay wa hada kahiir jiddan dad badan waxa way fahmigoodiya gaaban ama lam yuftax lahu fi hada alxadiidi waakar waxau le labadan xadiid waa laba xadiis oo wada haabit ah laakinahumaa mutacaaridaan markii la fiiriyana hada yaa raajicu ilaa fahmihi walaysa bayna xadiidayni ayu tacaarud ayadana way ku timaada nuqdada saddexaad afaraad waxaa weeyaan siduu yihi shaatibi fi ninka rabo horta nusuusta inuu daaweeyo waxaa looga baahan yahay bu uri an yandura ila shariicati bicayni lkamaal kalaam jamiil waay ninba qalbiga ka jiranba oo yaxmilu lxiqda cala shariica wa fi kuli tasarufaatihi raba inuu u muujiyo inay inay shariicadan takhaluf tanaaqud mushcaarif ee ay aaminsan tahay ninkaasi waxoo dhan waxay u muuqanayaan fii caynihi dulumaat bacduha fawqa bacd laakiin ninka waa nin iimaan leh oo haddana shariicada bicayn taqdiis والاحترام والتعظيم وأنها شريعة متكاملة من عند رب العالمين ninka saas horta inuu ufiiriya asaas u ah qabla maa yadkul laakin laysa mithla alkhawaarij asiga waktigaa saas uu yaqiinay lam yakun cindahum alcaqlaaniyuuna wala alcalmaaniyuuna walaa haulaai alfasaqa fi hada alcasr ooba shareicada islaamkaba waxay u haystaan macaawil hadmin kulligeed waxay u arkaan inay tahay hiya alati tuqayiduhum marka asaasan marka taas weeyaan kadib khadawaadka culamada ay u dhigeen haddii la arka laba xadiid oo haabitayn mutacaaridayn kayfa tacaamulu macahuma wahada albaab huwa aladi eh, yuctabaru madkhala ila dalik وإنما يكمل القيام به الأئمة الجامعون بين صناacتي الحdيث والفقه الغواصون على المعاني الدقيقة بن صلاح وxuu ri وإنmaa ykmل waxaa kaamil noqon karo للقياami bه in hawshaan lo loo istaago الأئمة yaa u istaagi karo mعنaha qoladaasaa dhamaystiri karta الأئمة الجاamiعuuna kulansadeen بyna صناacتي الحdيث والفقه يعني xadiidkiina waa yaqaanaan maada yahbutu bihi xatىa laa yucaariduu bayna xadiiثi صaxiix wa bayna gayri صaxiix iyo wlfiqi oo haddana macnihiisa yaqaano algawaasuuna dabaal badan calى اlmacaani daqiiqa yani gawaasuuna daakiluuna bicumqin fi lmacaani addaqiiqa oo aada u feeriyo markaasuu uri iclam ana maa yudkaru fi hada albaabi yanqasimu ilaa qismayn shuf hadda yanqasimu qismatan ukra u hor mar hoo soo yiri haddana nafs alficli yanqasimu ilaa marka waxaad ogaanaysaa qismadii hore inay ilaa iyadana ka go-na baana banaan tahay luqa ahaan wa jaaa saxaratu fircawna ale jaaa hadda min alafcaali allaazima yay kamid tahay wamaca dalika jaat saxaratu fircawna kayfiya fircawna mafcuul bihi mansuub binajc khaafid axaduhumaa labada midkood an yumkina aljamcu bayna alxadiiثayni awal khaطwa waxa weeyaan idaa khuyila ilayka ana alxadiiثayni mutacaaridaani inaad horta aada shaqo ka dhigatid kayfa aljamcu baynahuma lianna aljamca muqadam leesh lianna aljamca bayna alxadiiثayni calaa macnan macnaahu alakdu bihima in labadi lawada qaato in midkood la qaatana waa kala fiican yihiin aljamcu bayna alxadiidayn calaa wajhin maqbuul waxa weeyaan alcamalu bihima jamiican saasay keenaysaa aljamcu bayna alxadiid walaa yatacadaru ibdaau wajhin waj in la muujiyana aysan cudurtoobaynin yanfi ka anfina yatanaafiyahumaa inay isdiidayaan fayatacayanu xiina idin marka waxaa caynoobayo almasiru ilaa dalika iyo wاlqowl bihima labadoodi in la qaato jamacan haddii xadiidki labadii xadiid la jamci karo calaa wajhin maqbuul oon takaluf aan lahayn sida ibnu xajar uu yihi waxa weyaan in la qaato waajib weeyaan sababtana loo hormarinaya waxaa weeyaan sideedaba in alcamalu biاladila jamiica awlaa min isqaati bacdiha waakdu bacd alaakhir qaacida la yaqaano weyaan markaasuu ri wamithaaluhu xadiid laa cadwa walaa tiyarata maca xadiid laa yuriidu mumridun calaa musixin markii laisbarbardhigo xadiidkii hore wuxuu leey laa cadwa isu gudbin ma jirto walaa tiyarata baasaysana ma jirto wixii in qofkii baasaysto waxa weeyaan dadkii hore waxay ahaan jireen tiyara min atayr baa laga keenay waxa weeyaan subaxii markuu baxaayo haddii ay shimbir bidaxdiisa ka buubto waxuu le maanta waa maalin madoowa waa soo laabanaya hadday midigta ka buubto waxuu le maanta waa fiican tahay marka nebigu wuxuu waxaas wax shaqa ay ku leedahay ma jiraan buur cadwaana wax laysku reebanayana ma laha maca xadiid laa yuriidu mumridun nin ji wax jiradeeyo you ku aroorinin ousan kuquminin calaa musixin mid macnaha waxa weeyaan laa yuuradu mumradun ay ahayd asalkeedi saasaa lagala jeeda macnaha mid jiran iyaan lagu darin calaa musixin mid caafimaad qabo ayib marka labadii xadiid hadda ufiirso laa cadwa walaa tiyarata kan hore wuxuu nafina wax laysku reebanaya ma jirto midka dambena wuxuu leeyahay wax mid jiran mid caafimaad qabo yaan lagu darin sayna jirada ugu gudbin ay macnaheeda keenaysa ayib wa xadiid fira min almajduumi firaaraka min alasad fira min almajduum yaa lii ninka juudaamka qabo ka carar firaaraka min alasad sida libaaxa uga carar lahayd oo kale ayb musanifka hadda asigaaba sheegaa wajhu ljamci baynahumaa waxa weeyaan ana haadihi اlamraad laa tucdii biطabcihaa amraadkan ayada awood umalaha dabeecadeeda meeshay tagtaba cidii rabto inay u gudbi karto walakin allaha tabaaraka watacaala jacala wuxuu ka yeelay mukhaalaطaة almariidi ninka jiran inuu ku darsoomo biha bilamraadi lisaxiixi sababana uu yeelay liacdaa'ihi liicdaa'ihi maradahu inuu jiradiisa u gudbiyo liicdaa'ihi gudbintiisa maradahu u gudbiyo marka fiiri wax taxta taqdiir illahi kama marno oo waxa weeyaan ilaahay huwa اladii jacala hada alqaanuun saariya nin jiran haddii bacd alamraad qaarkeeda qaar laysku reebaninaa jirte nin jiran bad bacd alamraad ku jiran in dad kale ku darsamo waxaa dhici karto oo ilaahay ka dhigay qaanuun in jiradaas qofkaan kale ay u gudbi karto laakiin saan loo malaynin inay jirada bisababiha isaga gudbayso ou ku yihi uma qad yatakhalafu dalika midkaas inuu dib u dhacaa dhici karta can sababihi kamaa fi saa'iri asbaabi marka waxa weeyaan waxaad arkaysaa nin baa jiran jira mucdi ah oo laysku reebto dadkii uu soo dhex fariisanaya ninna waa ka qaadaya ninna ka qaadin maayo maxay macnaheedi tahay alaslu ilaahay wuxuu sababka qofka hadduu raashin cunin inay una gaajoodo waa sabab oo ilaahi subxaanaه watacaala qaa-im ka dhigay lakin qad yadfac اllahu canhu hada اljuuc maa mumsi maca imsaaki can اlakli waxaa weeyan waa dhici karta marka inay wixii awood ilaahay kama ay hoos yimaadaan waxaa kugu daliil eh labadii qufoodoo ninka ah, ama meel wax kula cuntay ama lawada jiifatay jiradii qabay mid ka ana waa ku dhacay midna waa ka haraysa marka low kaanat marad low kaana almarad biطabci yacdu la usiiba kulu man اkhtalata bihada almariid lakin lama usiiba biwaaxid wanaja shakص aakhar daliil calى ana hada bitaqdiiri min allah lakin hadi axad اlasbaab weeyaan ayb markaasuu ri fafi اlxadiiث اlأwli nafyu ma kana yactaqid yactaqidh اljaahilu amase ahluljahli miya Ah, nafyu maa kaana yactaqiduhu ljaahilu ninka jaahilka wuxuu ictiqaadinay oo la diido waay oo min ana dalika midkaas yucdii biabcihi asiga dabiicadiis inuu isaga gudbayo walihaada qaala faman acda alwala nabiga markuu yihi laa cadwa ninaa yii ilaahay rasuulkiisa adiga laa cadwaa baad leedahay geelaygaan arkayaa yaa geel candha qabo markii lagu daro isla marka candhada ay soo buu markaasuu nabigu wuxuu ri faman acdal awal haddaa wax laysku reebta ay wax ku yimaadaan ninkaan hoo geeliisa candhada ay ku dhacday asaasan intuu ka keenay baa lii laysa lahu jawaab ila an yaqula ina dalika taqdiir min allahi tacaala ayib wa fi hani uclima bana allaha subxaanahu watacaala jacala dalika sababan inuu ka yeelay lidalika waxadara wuu kadig waa ka digay min aldarar aladi yaglibu wujuuduhu cinda wujuudihi maradkaas markii la hela sabab wax dhibka ka imaanaya kacararkeeda yaaliga ka fogow baa la yii marka cinda wujuudihi bificli illahi subxaanahu watacaala walihada min min alxadiidi amhaalu kaiira waa halkan jamci u ibn ibnu صalax qaatay ibnu xajar waxaan ugu soo maray nuzhata nadar inuu yihi wax laysku reebanaya ma jirto wax cudur oo bitabcihi yacdu ila alaakhariina ma jirto wa inamaa qiila fira min almajduumi firaaraka min alasad waxaa loo yihi muraacaatan likhaatiri asaxiix oo hadhowti waxaa dhici karta tasaadufan markii ninkii majduumka ahy asiga meel kuwada yimaadaan cudurkii inuu tilqaaiyan taqdiir min allahi kan saxiixa ugu dhaca uusa ictiqaadi hadhow didamo kii kale a igu reebta sousan udhihin alyidhi marka horaba hala kulmi alal laakin taas markiin xaggi joogna waxaan ihi ibnu salaax jamcigiisa yaa ka fiican liannahu waxa weeyaan alwaaqic almushaahad na sariixa iyo wax waaqic tajribo ku isma diidi karaa <coughs> cuduryaasha dadka ku dhaco laba qeyb u kala baxa cudur mucdi ah oo dadka isku reebtaan oo hawadaas raacayo ama qofkii xaakadiisa ama eh, jaraafiimkiisii wax la wada ogyahay ooba la dareemi karo oo uhbita cilmiyan weeyaan laakin hada laysa mustaqila can taqdiir illah oo waxaa la arkay daacuun baa dhulkan ka dhacayo hadi in cudurka laysku reebto waxaaba u daliil eh, nabiga wuxuu ri male daacuun ku dhaca gelina haddaan laysku reebanaynin maa layska reebi laha in la geliyo oo la galo mayo midda kale waa aragnaa qaryadana daacunka dhacay ummadii oo dhan meeshii toole waa wada baaba-eysaa baynama alqarya thaaniya saliima bimacnaa ana bacdahum acdaa hada almarad lilaakharin waadix jiddan weya marka amraad qaarkeedi bitabcihaa laakiin ayadana dabcigaas mid mustaqilan can taqdiir ma ahan oo qad yatawafar asabab wayatakhalafu lmusabab taas weeyaan mida dham oo dadka muminiinta ay kaga duwan yihiin oo waxa weeyaan cudurkan sidiisa waa ugudba ixtiyaadan qaadana aniga inaan cudurkaan ninkaan igu ribin ama afka aan ka xirto ama aan asiga la kulmin hadduu daacuun meesha ka dhacba aan ugelin akhdu bilasbaab waay hadday igu dhacdana dhihi maayo cudurkaas meesha u tegay tilqaa'iyan asigaa igu dhidi laakin waxaa le taqdiir min allahi tacaala sababteedana uu ka dhigay ay sidaas tahay keli a ubaan leehay ayib wa kitaabu mkhtalif اxadiiث lbn qutayba fi hada اlmacnى ibn qutayba addinawari kitaabkiisa fi hada اlmacnaa bu yani uu ka alifay waay wa kitaabu mkhtalifi اxadiiثi libn qutayba fi hada اlmacnى in yakun hadduu yahay qad axsana fiihi inuu wanaajiyay min wajhin faqad asaaءa fi ashyaءa minhu ashyaa badanna waa xumey qasura baacuhu fiiha ashyaadaas manaha awoodiisa ay ka gaabisay wa ataa wuxuu la yimida bimaa gayruhu awlaa wa aqwa wax geyrkiisa uu kaga fiicnaan lahay may wa ataa bimaa buu la yimid gayruhu muxuu asiga sheegay wax ka ka duwan awlaa wa aqwa yani bacd alaxaadiid fasara biashyaa tafsiruha bigayri dalika awlaa wa afdal haakada ibn صلاح baabkaas intuu bilaabay kul man ataa bacdahu min min nawawi wasuyuuطi w w w ay ka wada hadleen baynama kitaab mkhtalif hadi mqtaym min arwac ma ulif wa bashar weeyaan qad yukti fi bacd اljamci bayn axaadiiث aw lijaabi canha lakin kitaabkaas hadaa akrisid fihi min aljamaal wاlijaaba ma la tajidhu cinda gayrih وqad ruwina عن محamed بن اسحاaq بن خزaymة الإmam waa صaaxiب الصحيح أنhu qaala inuu yihi laa acrifu ma garanayo أnhu ruwiya عن النبي صلى الله عليه وسلم xadيiثaani بإsناadeyni صحيiحayni nabiga in laba xadiiث laga wariyey oo بإsنaadeyni صحيiحayni looga wariyey mتadaadeyni haddana iska hor yimaado faman kaana cindahu ninkii agtiisa ay waxaas yaaliin falyأtinii ha ila yimaado liualifa baynahumaa saan ugu jamciya bur yani ibnu xuseym wuxuu le maba la helayabo maba laa yuujadu xadiiثaani haabitaani mutadaadayn ninkii dhahayo waa jiraan aniga ha ii keena buri anigaa wejka loo jamcinayo tusinay ayb walidalika waxaa la yihahda laysa hunaaka axaadiid ajmacat اlummatu calى ana baynahumaa tadaadan maal lama heli ijmaac lama heli laakin qad qad yaqulu hada alqaa'il waqad yaqulu dalika alqaa'il waxaa weeyaan marka laakiin wa hadda la yihi tabar baa loo waayey wa ajmaca aljamiicu calaa anahu mutacaarid xataa yowmina hada lama hayo alqismu thani an yatadaada inay iska hor yimaadaan tadaada bmacnaa an yakuna biddayni wdidaani laa yajtamicaani qiyaam iyo qucuud oo kale wa bxayثu laa yumkinu jamcu baynahumaa inay labadii xadiid iska hor yimaadaan marxalada labaadna la jamci waayo wadalika calىa darbayn axaduhumaa an yadhara kownu axadihimaa midkooda inuu muuqdo waa naasikan wاlآakharuna mansuukan uu yahay sax waa naasik mansuuq laba xadiid oo mutacaarid o waay laakin wجه ljamci maxaa waaye fayucmalu bالnaasik wayutrak اlmansuuq yani nebiga wax buu amray haddana wuxuu amray buu haddana nahiyey haddaan ogaana ana hada الnahyi naasik lilamri intahayna waa ka hadda aan soo dhaafnay waay الثاني an laa taquma dalaalat in la helin waayo calى ana الnaasika midka naasika ayuhumaa midkooda uu yahay wاlmansukuna ayuhumaa uu yahay midkooda naasika ah iyo midkooda mansuuq in lakala gara waayo waa fayufzacu xiinaidin waxaa loo cararayaa ila tarjiixi labadooda in lakala rajaxo oo markii lakala rajaxana wayucmalu bilarjaxi minhumaa iyo haddii lakala tarjiixiyo midkoodaa la qaadanayaa buu leeyahay maxaa kamid markaa katarjiixi bikahrati ruwaat laba xadiidaa iskhilaaftay midkood baa ruwaadkooda badan yahay midkoodna waa yaryahay hada yurajax bima rawaahu akar calaa maa rawaahu alaqal aw bisifaatihim in lagu rajaxa laba laba isnaada iskhilaaftay axaduhumaa aqwa min athani wain kaana cadaduhumaa sawa aydana waxa waye yurajax markaasuu ui fi khamsiina wajhan min wujuhi tarjiixaat iyadoo konton wajiyaa jirta buli ama wujuh tarjiixaat wa akthar baa jirta walitafsiilihaa in lakala bexbixiyana mawdicun uu leeyahay gayru hada meesha anaan ahayn walidalika eh, alciraaqi yaa wuxuu kugu sheegay kontonkii buu daba kacay meeshaasuu ku sheegay kontonkaas siday u tahayna mawada ahaa bacduhaa fiiha takaluf wa bacduhaa laakin cashara tisca tiscata cashar ilaa xuduud hada waxaa weeyaan wujuh min wujuh tarjiixaat yaa jiraan ayib النوع السابع والثلاثون معرفة المزيد في متصل الأسانيد مثلا waxaa kamid الترجيح بين الرواة بقوة الراawي نبga waxaa kasoo aroortay laba xadيiث xadيiث بفعلhi وأقوالhi أنه kana يصلي الصبح بغلس وktiga hore mgdiga ah حatىa نبga wuxuu akri jiraa ma beyna siتيin ilى المئة markuu salaada ka baxana nin kasta yaa bilcaafiyu ku garanay ninka diriskiisa oo kula dukanay dumarkana kuna yanqalibna min asalaati laa yucrafna min shidati adalaa xadiid raafic ibn khudayj nabiga kaana yusali subxa idaa asfara jiddan imaamu shaafici kitaabu ikhtilaafu alaxaadiid leeyahay oo kitaab mustaqil abuu ah leeyahy waxa weyaan ardayga waxa weeyaan yatadarab caleyh markuu soo bandhigay wuxuu iri labadan xadiid markaan bandhigna buu ri midka oo arjaxa waxa weeyaan waa midkaan ruwaadkiisa dhan fi saxiixayn taban asiga bukhaari waagaas ma joogin hadda imaamu shaafici taqriirinay lakin alaxaadiid alati rajaxaha shaafici bilquwa kuluhaa waradat fi saxiixayn baynamaa xadiid raafic ibn qudays fi sunan marka nebiga qowla wa ficla wa tawaatura inuu waktigaas duka jiray yaa nebiga calayh salaatu wasalaam ka sugnaatay ayib marka taasuu ku rajaca wuxuu uri marka waxaa weeyaan asalka nebiga calayh salaatu wasalaam waxaa weeyaan inuu waktiga hore ka duka jiray salaada subxi xadiidkan haddii la yihaahdana haddii xataa la yihahdo wajijamciha loo raadiyo macnaha asfara waxaa lagala jeedaa idaa asfara subxu bimacnaa nebigu markay u sugnaato ana alfajra qad alaca yuu amri jiray bilaal inuu aadaamo markuu aadaamo laba ragcuudu ka jiro hore salaaduu ka geli jiray waxaada labaatan daqiiqa inuu sac la sugaya ma ah sunada nabiga alayh salaatu salaam waxaa weeyaan sidaanu u keeni jiray khulaasat lqowl waxaa weeyaan tarjiixa bikahrati ruwaat aw biquwati الdabdi aw bimuwaafaqati maca nusuus ukra fi اlqur'an wa fi gayrihi aw ijmaaci اluma wagayri dalika kahiir jida النوع السابع والثلاثون معرفة المزيد في متصل الأسانيد kan waxa weeyaan waana soo dhaafay bimacnaa ziyaadatu raawin fi sanad macnaha waa nooc min alikhtilaaf baabkan baabulcilal buu qeyb ka yahay musanifka markuu horta kuu sheegay waxa weeyaan mutasil asaniid intaasoo ixtimaala imaan karto raawigan la ziyaadiyey meesha lagu ziyaadiyey haddii uu yahay isnaadkiisa fii mawdic alcancana oo bayna araawi wathani ay can ay udhaxeeyo oo markaa raawi la keeno waxay u badan tahay raawigaas la keena inuu sax yahay midka can isticmaalin inqitaac inuu ku jiro haddii raawiga la ziyaadiyo fii mawdici tasriix bisamaac oo xadathanii fulan uu yiri ninkii raawiga ahay markaasuu nin kale intuu yimid raawi ziyaadiyey alaglab waxa weyaan raawigan waa zaa labadaas ixtimaal horta asaasan u ah maca dalika waxaan laga maarmeynin ixtimaal kale ay dhici karta tilmiidkan ida zaada raawi taaratan waxadafahu taara inay dhici karta anahu samica hada الxadiiث can الsheikh biwasita ثuma اltaqىa maca الsheikh mara thaniya farawaahu canhu mubaashara marka labadiiba saxay noqonayaan waxaa lagu ogaanayaa marka qaarkeed fi bacdi طرق ay ku imaaneysaa wahiya madkuura aw anahu yaqul samictu hada الxadiiث can fulan ثuma اltaqaytu fulan fasamictu canhu inuu yihahdo labadaasba waa dhici karta laakin kulu ziyaadatin fi sanad anahaa ma aha ziyaada mطlaqa mar waxaa dhici karto in loo baahdo qaraa-in oo la yihahda hal hadihi ziyaada hiya صaxiixa am nuqsaanuha hiya صaxiixa waxaa loo fiirinaya sidii ciladii markii aan tarjiixinayni bikafrat ruwaat oo biquwati dabti a loo fiirinaya waa baab min abwaab اcilal kamid a ah weeyaan ayib markaasuu musanifku wuxuu ri mihaaluhu maa ruwiya can cabdillaahi bni mubaarak qaala xadahanaa sufyaan can cabdiraxmaan bni yaziid ibni jaabir qaala xadathanii busr bna cubaydillaahi qaala samictu abaa idriis yaqulu samictu waahilata bna اlasqac yaqulu samictu abaa marthad alghanawi yaqulu samictu rasuula اllahi sal اlه alيه wasalam laa tajlisuu cala اlqubuuri walaa tusaluu ilayha isnaad awiil macnihiisana waa iska waadix yani laa tajlisuu cala lqubuuri ixtiraama lilamwaati sida nin qofu nool aada ugu fariisanaynin ninkan oo dhintana xurmadaas uu leeyahay walaa tusalluu ilayha waa nahyi weeyaan wالnahyu yaqtadi اlfasaad fi aصxi qowlay ahli اlcilmi ana man itakada alqabra qiblatahu batulat salaatuhu taas waxay daliil u tahay markaan masaajidaha oo kale oo intaa leeyahay sheikh weli fulan inta asiga markuu dhinto ka lasoo qaado masaajidkii mixraabkiisii oo kale looga dhigaa qabrigiis waxa weeyaan waxay ka hor imaaneysaa nabiga alayh الsalaatu salaam hadalkiisa walaa tusalluu ilayha yani maxaad muslim ka tahay nebigu wuxuu nahiyey haddaaba samayneysa marka ixtiraam اlamwaad waxa weeyaan meesha amwaadkay joogaan in la geeya ixtiraamki saasay ku jirtaa meeshaan in la keeno oo dadkii lagu fitnay asigana way dhibaysaa ummaddiina diintay ka fasaadinaysaa marka dad baa waxa weyaan inay ku qaraabtaan rabaa la wada u yahay kulli inay muxaram tahay fiqigii shaaficigii bay ku wada qoran tahay laakiin majmuuca risqigeeda waxay galay meeshaas waxaa lagu leeya khudaam lqabri waay meeshaasuu fadhiyaa ninkan lacag buu keenayaa nadar buu bixinaya ninkaan meyidka nadarki qaadan maayo fi waaxid yaakudu canhu niyaabata waxa weeyaan waa nin un radanimadii ay ka xumaatay risqigii meel xun ka galay weyaan waa la ogyahay inuusan ninkaas hadda nadar aad siisa waxba uusan ku tari karin min aqrabi shay inaa wuxuu ugu tegayaa ninkaan inuu wax siiyo o xoolo siiyo cumri u ziyaadiyo qof caafi qof jiran u caafiyo asaaba dhintay asiga ma ugu dhintay hadii in kaana cindahu qudra kaana yamnac nafsahu min almowt maa mina min axad ilaa yuriid an yaxya sax wala la maxaan u dhimanaynaa marka asiga maxaa dilay tawaraa meesha ku qaban marka caqligii aan lagu fikiray macali caliha ah wuxuu ii sheegay uh, wuxuu ri naag baa la keri waayey bu waxay leedahay qabri fulan ninkii waay waxbay dheli waysay qabri fulan ninkii tago cala tuul caadada horeyba way ka ilaahayna marka qaarkeed wuu ku ibtilaynaa oo waxaa laga yaabaa qofan ayaandhan iska joogsada wax bedeli weyse qabriga markay tagto carrihii wax soo qaata <laughs> inay xamli qaato iftitaan waay qofku waa la imtixaanaya marka nin ninuu la tashto wuxuu ri nin naagtian kari la-aaya maxaan sameeya markaasuu yihi caawi iisoo way buuri ninaan laba maro cadcad inta qaatay uu qabriga u jiiftay markaasaa naagti habeenkii wakti dhamo saxar la wadayu hortagay markaasuu asalaamu calaykum adyaaba waxaa waktigaan isalaamay markaasuu kasoo daba kacay buuri anayba taydi e haysataa ooba ilaahay hadda waxaan aan la hortagaan balahi ma adiga haddana aniga iigu imaanaysa in aniga wax ku sii naagtii markaas carab bila <laughs> anayba taydi e haysata maalinkai ugu dambeysay ilaahayna war waa sii buuri ayib marka undur ilaan Eh, almuhim waxaa weeyaan waxyaala anaga aan la gaarnay caalamka kale hadda lagama yaqaano badanaa qubuur iyo wax in lagu xerxerto in la daba ordo kulamaa ummadda wacyigeeda u hoose kulamaa waxyaalahaas ay socdaan tasawufkan iyo sheekh suufiye iyo weli baan ahay markaad aragto qofkii wacyigiisa inay yar tahay waxaa weeyaan nin baa wuxuu ii sheegay genaraal ah habeenkii ragga dhan oo jeeshka dowladda dhan uqaabilsanay buuri adigoo meel qolab ku jiraan u orji jirnay buu yihi markaasaan soo garguuranayna waa rag ay garbihii wada gaduudan yihiin yaa umad dhan xilkooda saaran tahay marka aniga wacdi aan masaajid wax badan kama maqlay marka ninkaana waxaan arkay jamiic alawqaat iska fadhiya nin kasta markuu u yimaado ninkaan garaadaha gaduudan wuxuu isleeyahay siaan shaqada lagaaga qaadin aan lagu kordhiyo sheiko waxaas ii samey waxaan i kayt o marka aniga waan iska weydiye waxaan sheikhu salaad adiga maba ukacdida maxay tahay markaas xoogaa waxa waaye korkaa si cuncunayo salaad markan dukado waaba ii daran tahay buuri salaadta aniga salaadaas ii daran markaasaan kabegi ka soo qaatay buuri aan dadkii wahaabiyada la dhihi jiraan waagaa soo aaday buuri nafta aan ula soo doontay ninba dhahay salaadii cudur ayba ii tahay inaan nafci ka raadino wuxuu ri waa aniga dhan caqligii la yaabay buuri nas'al llaha tawfiiq markaasuu yihi fadikru sufyaani fi hada isnaadi ziyaadat wa wahmu wahaakada dikru abi idriis asiga hadda kuu xalin doono intoodaba asaa kuu sheegi doono ama alwahmu fi dikri sufyaan fa miman duna ibn mubaarak sufyaan yaa ku daray isnaadkan oo sufyaan thawriga ah. marka ibnu mubaarak ma samaynine laakin dadka ibnu mubaarak ka sokeeyo wa lianna jamaacatan hiqaatin rawowhu can ibn mubaarak can ibni jaabir nafsihi oo bimacnaa sufyaan lama sheegin waay dad badanaa waxay ka wariyeen in haakada layiri can cabdillaahi ibni mubaarak can ibni jaabir oo cabdiraxmaan ibn yaziid ibni jaabirka ah marka kasrat ruwaat daliil calى an mubaarak lam yaqul huwa aladi lam yaqul sufyaan lianna alcadaad alkahiira hum awlaa bilxifdi marka inuu ibnu mubaarak uusan sufyaan ku darin isnaadkan waxaa u daliil dadka talaamidiisa badigeeda o dhan ma ayna sheegin marka wahima axadu talaamidihi calى bn mubaarak fazaada fi isnaadi sufyaan waa hal nuqto waa taas ayb wa minhum man saraxa fi bilafdi اlإkbaari baynahuma talaamida qaarkeeda waxay yihaahdeen can ibni mubaarak qaala xadathanii cabdالraحmaan sufyaan waaba laga saaray lafd tasriix waxay daliil u tahay ana sufyaan laysa mawjuuda waa hal nuqto wa wa ama dikru abi idriis fiihi fabn اlmubaarak mansuub fiihi ilى اlwahmi ibn اlmubaarak cabdullahi ibn mubaarak wahuwa imaam jaliil wmaca dalika lam yasla min اlwahmi maxaa u daliila لأna جamاcaة min الثiqaati rawowhu can ibni jaabirin falam yadkuruu abaa idriis bayna busrin wawaaila fiir ibnulmubaarak keligiis yaa wuxuu ziyaaday abaa idriis dadkii asiga aan ahayn oo dhan ibnu jaabiray ka wariyeen waxay gooyeen maxaan ku irahdaa busr ya abaa idriis ay gooyeen marka tafarudu ibn اlmubaarak bidikri abi idriis fi lisnaad daliil calى ana alwahma khaasun bihi marka waxaa calaamada loo daliishtay waxaa waye kahrat ruwaat wa fiihi man saraxa fi bisamaaci busrin min waafila samaac yani bacd ruwaad gayri ibn اlmubaarak yaa waxay yidhaahdeen xadathanii markuu busr wuxuu ri xadathanii waafila marka inuu busri mubaasharatan min waasila ka maqlay daliil u tahay laysa baynahu wa bayna waasila waasita abi idriis qaala abu xaatim araazi yarawna waxay u arkaan uu yihi ana bna mubaarak wahima fi hada qaala wuxuu ihi wakahiira ma yuxadiثu busrun can abi idriis khaladka sababta ibn mubaarak keentay waxaa weyaan riwaayaadka busr yaa ku badan in abi idriis uu ka wariyo marka waxaa lagu magacaabaa markaan oo kale salaka aljaada salaka aljaada waa maxay ninaa lagu yaqaana riwaayadiisa can fulaan inuu ka wariyo laakin fi bacdi riwaayat yarwi can gayrihi ninna wuxuu dariiqii hore iska raacaya marka wuxuu u maray ibnu mubaarak ana alwaasita mawjuuda fi hada alxadiid walaysat kadalika fakalita ibn lmubaarak wadana ana hada mima r عن أبي إdrيس عن أbي wاfل وqad samca hada bsr min wاfilka نfسihi yani waasida uma dhexaysa asigaaba toos ugu maqlay wa qultu qad alfa الkhaطيب الxaafiظ في hada الnوع kitaaba samaahu wuxuu ku magacaabay kitaaba تmyiz الmزيd في mتصل الأsاnيd wfي kaثيir mima dakarahu khaطيb wuxuu sheegay badigooda nadr fiira ku celin bay leeyihi leesh waa kan لأna الإsnaad الkhاaliya can الraawi الzaaئd in kana blafظaةi can fi dalika faynbagii waxaa haboon an yuxkama biirsaalihi in lagu xukumo oo wayujcala laga yeelo mucalalan mid la cilay bilisnaadi lagu cilay aladi isnaadkoo dakarahu fiihi aw dukira fiihi zaa'idu saasay ku fiican tahay waa limaa curifa wax lasoo ogaado fi nawci mucalal intaan waxa weeyaan haddii midka raawiga ziyaadiyey waaba la gartay midkaan ziyaadinin fii mawqici ziyaada in lam yastakdim lafd الsamaac oo wuxuu yihi matala abu isxaaq can الzuhri ma dhihin xadathani الzuhri cantaas haddii bo booskeeda lagu ziyaadiyo raawi zaa'id ah midka ziyaadada bixiyaa sax ah midka can isticmaalayna waxay daliil u tahay ana hunaaka inqiطaac wa hunaaka alwaasita wاlwaasita huwa almadkuur fi sanad الthani marka muxuu noqonayaa aلsanad alkhaali can الzaa'id almustakdam fiihi lafd can mucallala oo cilaa ku jirto oo inqiطaac inuu yahay waxaa daliil ziyaadad inta lagu sheegay buu leeyahy marka inuu xaakim intaasoo dhan inuu ku tiriyo mutasil fi almazid fi mutasil asanid fiihi nadar mawqica can la isticmaalay haddii ziyaadada ay timaado maw sanadka naaqiska ahaa mucallal ahaa oo jiran midka kalaafiyo saas u eh, kama yaati dikru in sha allahu fi nawc ladi yalih wain dukira fiihi tasriicu bisamaac aw bilkbaar oo waxau ri meeshii ziyaada xadathanii abu isxaaq sabi xadathani zuhri buu ri isagoo xadathani zuhri bayna abi isxaaq wa bayna zuhriya raawi la ziyaadiye بينما أنه اsتdم التحdيث أو qال أخبرني الزهري لفظ الإخبار marka taas maxay noqon kartaa كmا في المثال الذي أوردناه فجائز waxaa banaan أن يkوna qad سمع ذلka من رجل عنه marka horo inuu raawiga horo inuu raawi ka mqlay oo mزيdka ah عan شhayk waa hal xaal uma laqiya waasila fasamicahu minhu kama jaa mithlu musaraxa fi gayri hada waxaa laleeyahay waxaa dhici karto sax waay haddii fi mawqici samaac sida ibnu xajar uu yiriyey sida raajixa kanaa ziyaado ah midka ka marana صaxiixa bmacnaa yakunu lmazidu fihi mucallala wاlkhaali huwa صaxiix hada huwa اlaصl lakin axyaana waxaa dhici karta uri ibnu صalaax in tilmiidkan anahu akada hada اlxadiid can hadihi الziyaada araawi الzaaئd ثuma bacda muruuri الzmn iltaqىa bالshaykh farawaa canhu mubaasharata إذا الإسناad yأتي أحيانا فيه مزيد rاaw وأحيانا يخلو من الراawي فlaa يمkن تعليل أحadهma بالآخر وkilاahma صحيح saasuu ujeeda liannahu hadda kan aan soo sheegnay fiir hadirtaan uu musanifku soo sheegay samictu abaa idriis buuri busr bnu cubaydillaahi samictu abaa idriis qaala samictu waafila yani lafdu samaac bu uu isticmaalay cabdullaahi ibn mubaarak maya maxaan ihahdaa allahuma salli calaa muxamed busrigaa lafdi samaac isticmaalay marka baciid waxaan ahayn inuu busri xadiidkan mara ka qaada can waafila wa man rawaa biwaasita iyoaan baciid ahayn kuleeya sidaas wa ayib allahuma ilaa an tuujada in la hela maahin qariinatun tadulu tulsinaysa calaa kownihi ziyaadadii wahman inuu yahay ka naxwi maa dakarahu abu xaatim fi lmithaal اmadkuur oo cabdullahi ibn mubaarak lagu xukmiyey inuu ziyaado loo baahnayn ou sheegay wa ayda fadaahiru mima waqaca lahu mithlu dalika fadaahiru sida oo muuqato minman waqaca lahu mithlu dalik an yadkura samaacayn haddii raawiga xadiid uu biwaasida ku maqlo uma samicahu min asheikh mubaasharatan inuu raawigaas yiraahdo xadiidkan marna fulanaan ka maqlay canhu o mara akhadtu canhu mubaashara inuu yihahdaa badan buu leeyahy fa idaa lam yaji canhu dikru dalika midkaasoo kale hadduusan ka imaanin xamalnaahu waxaan ku ximbaariyna cala ziyaadati lmadkuura oo raawigi inuu wahmiyey wazaada raawiyan aan loo baahnayn yaan ku ximbaaraynaa buuri ayb annawcu athaaminu wathalaathuuna macrifatu lmaraasiil alkhafiyu irsaaluhaa macrifatu lmaraasiil alkhafiyi irsaaluhaa ayadana waa nooc oo min min abwaab alcilal bal min ahami abwaab abwaab الcilal waay walidalika almazid fi mutaصil asanid almuطarib almudrij almudraj almaqlub kuwaas oo dhan isku daba xijiyay ahayd mursل خفي معرفة معرفة المراسيل الخفي إرسالها اللهم أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها أي ahluha nacti ayri sababiha laygu magacaaba markaad almaraasiil alkhafiya aad tiraahda iyo mawsuuf waay marka alkhafiyadaas waxa weeyaan isim faacil irsaaluhaa faacilkeedii waay saasaad u ogaanaysa ayib mursal khafi mursal khafi iyo tadliiski yaa isku sii dhow haddana ibnu salaax waxyaalaha oo dad badan iyo nawowi lagu qabsado ibnu xajar ou yiri waxa weeyaan wax yuqariruuna fi baab shay-an uma ya-tuuna bibaab aakhir maa yunaaqiduhu mana isu celinayaan labadaas hadda tadliiskii waxaan kusoo laabanay oon kusoo marnay inuu ku fasiray musanifka riwaayat raawi can man caasarahu aw laqiyahu aw samica minhu maa lam yasmachu minhu intaasoo dhan tadliisu ka dhigay ninkii nin la mucaasirey wax ka warin ama ninuu la kulmay wax ka warin ama ninuu wax ka maqlay wax ka wari laakin wuxuu ka warinaya waxuu ka maqlay aysan ahayn muhiman anahu samicahu waxa weeyaan tadliisaa lagu tilmaamay haddii saas la yihahdo yatacayan an yakuna alirsaalu juz-an min atadliis marka waxay ahayd in tadliiska lagu khaas yeelo riwaayat raawi can man laqiyahu aw samica minhu maa lam yasmachu in lagu yihahdo oo tadliis lianna waxa weeyaan qarsooni waxay ku imaan kartaa nin sheekood la kulantay ama aad wax ka warisay inaad waxaad ka maqlin aad ka wariso ihaam weynay keenaysaa inayd ka warisaa loo haysanay laakin irsaal khafi riwaayat lmucaasiri can man caasarahu walakinahu lam yalqah ninkan waa basri kana waa khuraasaani riwaayatu axadihima can ilaakar irsaal waay lakin laysa shadيida mثl التdlis xatىa yucaab الraawi walidalika irsaalka khafiga a dadka sameeya weligood lama lama naqdini baynamaa tdliiska cayb min asanid min cuyuub اasaniid u kamid yahay marka waxa weeyaan intaas نuqtada hadii lagu baraarugo khalaas tafsiir kale uma baanabo marka waa kan wuxuu uri hada nawع muhim cadiim الfaaئda yudraku bilitisaci fi riwaaya waxaa lagu heli karaa buri nin riwaayad badan wariyay oo asaaniidaas iyo waljamci liuruq axaadiid yudraku biljamci liuruq axaadiid axaadiid duruqdeeda hadii la jamciyo irsaalka khafiga waa kuu soo baxa maca almacrifati taama qofka waa inuu cilmiga xadiidka cilmi uleeyahay walilkhaiib alxaafidi fiihi wuxuu ku leeyahay fanigan kitaabu tafsiri limubhami marasi yani waa kaas baab kasta sida ibn xajar uu yihi ma min baabin min abwaabi culuum الxadiid ila waalafa fihi اlkhaibu kitaaba waan aragna hadda baabkan soo marnaba lilkhaibi fiihi kitaab ayb wاlmadkuuru fi hada اlbaabi minhu maa curifa fiihi اirsaal irsaalkiisa mid la gartaa ku jiro bimacrifati cadami الsamaaci min araawi fiih ihahda weli khalqigiyaa socdo ninkii aada u tanabusan wuxuu leeyahay waxaa lagu ogaan karaa raawigan raawi kale inuusan ka maqlin lakin diidi maysa inay kulmeen wa hada khalad wa aw cadam liqaa xataa haddaan qabano midaan anahu adkala fi tadliis cadam liqa lakinahu maca almucaasara ibnu salax hore wuxuu usoo yiri riwaayat raawi caman cansarahu bima lam yasmachu idan mursalka meesha soo galay kama fi اxadiiث الmarwiyi can اcawaam ibn xawshab can cabdالlahi bn ibn abi awfa qala kana الnabiyu sal اlه alيه wasalam ida qaala bilaal qad qaamat الصalaaة nahada wakabar hadii uu bilaal qad qaamat الصalaaة uu yihah nebiga wuu istaagi jiray dad baa waxay leeyihiin طabcan hadda ma'muumiinta xadiidkan uma yaalo dad badana waxay leeyihin marki masaajidka aan fadhino waxa weyaan qad qaamat salaadaan sugeyna taas hadda ma xadiidka laysa fiihi daliil asla qiyaamka ninka ma'muumkaa ah, kuma xirno inamaa imaamkay ku xiran tahay imaamka hadduu soo hormar in istaagtid haddii kale min bidaayat adaan iqaama ad istaagtid maa fi ayi mushkila xadiidkan oo kale hadda waxaa daliishanay xanafiyada fi axad yacrif wajhi istidlaalihim bihada alxadiid antum alaan darastum fi ljaamica إذا qاaل بلاaل قd qاamt سنhd وkبr أحناafta dliishatay hda الحdيث عalى وجه khاalفوا فيه الجمهوr ma hو أحسنت mdhبkaasay qabaan markii qad qاamt صلاة الله أكبر imaamki u galaya waxa wy masaaئل badan oo فقه فروca ka imaanay meeshaas waxa weyaan khلل weyn weya wailaa kayfa yucqal nabiga waxaa la ogyahay mutawaatir canhu markuu bilaal akimataanka dhameey ou dadka intuu soo qaabilo ou safafka hagaajin jiray xataa ya'ti ilaa aakhir saf wayamsaxu manaakibahu kayfa yumkin an yadkula bisalaat wa bilaal lam yantahi minhu kayfa yumkin marka almuhim hadda anaga ulajeedadeena kan waxa weeyaan rawaa fiihi ruwiya fiihi can axmed ibni xambal anahu qaala inuu yihi alcawaam lam yab lam yalqa bna abi awfa lama kulmin laakinahu kaana mucaasiran ayib marka kownuhu lam yalqa ihaamka ka imaan karo waay ka yar tahay nin aada la kulantay inaad ka warisad waxaadan ka maqlin hada huwa bayt اlqasiid nin adiga aada la kulantay ood wax ka warisay haddana aada ku dartay waxaadan ka warin aada u tiirisay lagama ogaan karo ilaa qila min annaas unbaa ogaan karta laakiin nin aada ba la kulmin inaad wax ka warisay ihaan badan kuma imaanayo waxaa laisla weydiina kayf fulan yarga markaasa l hada irsaal waa iska saalan waadix horeyaa laga ogaanay ayb wa minhu ma kaana alxukmu biirsaalihi irsaal in lagu xukmiyo muxaalan uu noqonaa mid lagu wareejiyo calaa maji-ihi imaashadiisa min wajhin aakhar uu ka yimid biziyaadatin shaksin aw akthar fi lmawdici uu ku yimaado almudacaa fiihi lirsaal mawdaca irsaalka la sheegay kalxadiid aladi sabaqahu fi nawci alcaashiri can cabdirazaaq can thawri can abi isxaaq in walaytumuuha abaa bakrin xadiidkiisi muxaalan bimacnaa waxa weeyaan yani in lagu xukmiyo meeshaan irsaal baa ku jira in la yiraahdo waxay ku imaan kartaa in dariiq kale uu yimaado meeshii irsaalka ah ziyaadatu raawin lagu daro marka waxaan markii ziyaada raawi aan aragnaan leenahay maxaa keenay markan tatabucnaa waxaa noo soo baxaysa ana fulana lam yalqa fulana markaasaa waxaa noo cadoonaysa ana alwaasita alati saqadat fi dalika isnaad alawal hiya almadkuura fi sanad athani saas weyaan marka waxa weyaan mid waxaa lagu ogaanayaa min a'imat alcilala kuu sheega labadan ma kulmin riwaayadooda waa irsaal marna can طariiqi jamci riwaayaada lagu ogaanayaaho yأti raawin mazid fi sanad الthani mukhaalifa lima fi sanad aladi fi irsaal taasaa waxay nagu dhalinaya inaan raadina markaa saas wey fainahu xukima fi biاlinqiطاع wاlirsaal bayna cabdiلrazaq thawri lana lianahu ruwiya can cabdiلrazaq qala xadaثanii النucman bn abi shayba aljanadi can الthawri can abi isxaaq fiiri marka isnaadkii horo cabdiلrazaq samica min الthawri taas waxay ahayd in tadliis lagu ximbaaro liannahumaa tacaasara warawaa bacduhumaa can bacdi markaasaa waxaa cadaatay fi sanad aakar inuu cabdirazaaq waa sideedi cadeey oo yihi xadathani nucmaan bni shayba aljanadi can thawri can abi isxaaq waxukima caleyh fiihi bilirsaal bayna thawri wa abi isxaaq liannahu ruwiya can shariik can abi isxaaq wa hada wama sabaqa fi اnawci aladi qablahu yatacaradaani ish maxaa idinku qoran meeshaas wma sabqa fi الnawc aladi qablahu maxaa idinkuga xigo yatacaaradaani mase yatacaradaani ayb aan ku celina marka waxukima ayضا fihi bاlirsaal bayna thawri wa abi isxaaq فيr نفس الاسناad ya waxa wy xadaثnي نعمان بن شhayبة الجند عن الthwrي عن أبي اسحاaq thwrي waa في تdliis marka riwaayati thawri can abi sal laysa irsaal khafi inamaa huwa juz-un min atadliis wathawri wain kaana mds mudalisan lakin tadliisuhu naadir waxukima ayda fi birsaal bayna thawri abd liannahu ruwiya an can shariik can abi isxaaq macnaha waxa weeyaan rawaa athawri fi was isnaadin aakar can shariik can abi isaq saasa ku ficnaa hada wama ya-da dhibac may leedahay mase ma laha ruya waa markaas haddii ya-da dhibac leedahay ruya haddii kal rawaa laakin waxaas ma ictibaar ma laha nusakdan muxaqaq ma aha liannahu ay fawri rawaa can shariik can ibisxaaq hadii la yihahday ku fiicanta hada wama sabaqa fi اnawci aladi qablahu yatacaradaani waxay u banbaxayaan lian yuctarada in lagu lagu caarido bikuli waaxidin minhuma cala alaakar oo ninka inta yihaahdo waa inqiaac ninkii inta yihaahdo yani waxaa iska hor imaanaya almursal khafi almazid fi mutasil alasaniid ninka dhahaya almazid a ah, sax ah kan kale wuxuu leeyahay muqaabilka sanadkiisa waa mursal u leeyahay ninkii yihahdo kan oo mursalka ah munqaطic maha waa sax midka mazidka ah ziyaadadiisa khalad ah buu leeyahay macnaha waxa weeyaan kulu waaxidi minhuma yucaarib alآakar lakin sida saxda maxay noqonaysaa alqaraa-in wالطرق wالriwaayaat in loo fiiriyo ayay noqonaysaa wallahu aclam slى اllah وslama عlى nabiyina mحamedi وalih وsaحbi ma huwa وما رواه بكر بن بكار وغيره عن ابي سعود nusadaas kembal aan ark ولأن بن عuyaynata wax badana ka فhذا qad xukima فيه بالإرساaل بين cabdالكريم الجزري kaas miya wa بن أbي layla wax badan meel badan anigo iga mqya intaas o dhan waa maqan tahay intaas o dhan طيب وma rawاه بكر بن بكاr وغyره عن المسعودي عن cabdالكريم بن مالك الجزري عن cabdالرحمن بن أbي ليلى عن علي أmrnي رsuuل الlahi صلى الله عليه وسلم an ataصadaqa biluxuumi اlbudni jamcu badana nabiga wuxuuna amray buu ri an atasadaqa biluxuumi lbudni geele hilibkiisa iyo wa jalaalihaa wa juluudihaa jalaaliha rarkeeda iyo wa juluudihaa maqaarkeeda fahada qad xukima fiih bilirsaal bayna cabdilkariimi bn bayna cabdilkariim aljazari wa bni abi leyla wa biana baynahumaa yaa lagu caariday mujaahidan inuu ku dhex jiro yani waxaa lagu xukumay inuusan cabdilkariim ibn abi layla ka maqlin ee u dhexeeya mujaahid ولأن بن عyynة وإسrاaيل بن يuنس وغayrahma rawwه عan cabdالكريم عan مجاهد عan بن أbي ليلى waxaan ka ogaanay ruwaadka badigood yaa yaa ذakr الwاasطة marka waasطadaas waxaan ogaanay أna riwaayaة cabdالكريم عan بن أbي ليلى in فيha irsاal irsaal markaan ku xukumaynana waxay u baahan tahay inay labadoodii ayna kulmin baynama hada huwa alkhilaaf huwa alcagsi walidalika tadliis in lagu magacaab kaga dhow in irsaal lagu yihahdo markaasuu yihi hada wma sabqa fi الnawع aladi qablahu lan lian yuctarada kayfa hada ayda hada wma sabqa fi الnawع aladi qablahu lian yuctarada <laughs> ma keeni karta ayadan ayadana khalal baa ku jir riwaay meeshaas wain yatacaradaani lian yuctarada kaasaa saxe oo nuskadeyna dambe o aan u laabanaynaa markaasuu ri hada wama sabaqa fi الnawc aladi qablahu yatacaradaani macnaha waay ay ay khatar u yihiin lian yuctarada bikuli waaxidi minhum cala alaakhar mid kastaba midka kale yaa lagu caaridaya oo waxa weeyaan haddii aan yidhaahdo irsaalkan sax e raawiga dheeraadka sanadka lagu sheegay maziid ibn musalsel saaniid u noqonay haddaan idhaahdo sax e riwaayadan irsaal khafia ku jiray noqonaysaa waa saas cagsiga isku noqonaysa wallahu aclam ayib in in kaloo ishkaal maa ka harta meeshii hore mase waa waa dhamaatay مصافحة طيب نشوف المصافحة انظروا مساواad waa la gartay ninkii مساawaad gartay مsaaفaxada wuu garanaya sigan مساawaad waxa weeyaan بصرف النdr labadan isnaad inay kulmaan loomaba baahnaba xadيiث baa نساa-ي uu wariyey inta cadad oo asig iyo nebig udhaxayso isla cadadkaas cadad lamid ah aniga iyo nebiga noo dhexayso ama ariiqan ha kulmaano lakin calaa an yakuna alxadiidu waaxidan saxaabiga iyo han soo kulmaana dhimaana taas musaawaada layidhaha musaafaxa fiiri markaan wa ama almusaafaxatu fahiya an taqaca hadi musaa musaawaatu alati wasafnaaha lishaykika inay u dhacdo waay laa laka fa dalika laka musaafaxatan waxa weeyaan meeshii aad aad helahayd aniga iyo muslim xadiidkan cadad ahaan waa usimanahay ad ihi lahayd adiga waa lagaa bixiyey waxaa sinmay adiga sheikaada ood xadiidka ka warisay iyo muslim aa cadad ahaan ku sinmay markuu sheekaadi wuxuu la noqday muslim inuu la darajaya soo ma ah kawnuka aad ka warisay sheik muslim la mucaasir ah waa adigoo muslim oo kale salaantay ay lamid tahay waadixo lala da ida takunu kaanaka laqiita muslima fi dalika alxadiid wasaafaxtahu bih likawnika laqiita shaykaka almusaawi limuslim ninkii nin la sheekh la mucaasir oo la zaman e wax ka wariyo waxay lamid tahay isagoo ninka kale la wariyay lamid tahay macnaha xaqiiqaan mamusaafixayni laakin saasay lamid tahay marka faida kanat almusaawaatu lishayki shaykika kanat almusaafaxatu lishaykika hada kalaam maba loo baanaba tanbihis haddana adigaa markii hore aan bixinay haddana sheekaadaa la bixinaya sheekaada sheekiisi iyo muslima cadad ahaan usilma sheeki xadiidka cadad ahaan sheekaadi muxuu noqonayaa musaafaxa markaas sii wad sheeki sheeki sheeki sheeki ilaa intaas intaas iskaga soo gudo ثuma laa ykfى calى الmتأmل أna fi الmusaawaati والmusaafaxati الواaqicatayni laka laa yltaqi isnaaduka waisnaadu muslimi aw naxwihi ila baciida can shayki muslim fayaltaqiyaani fi صaxaabi aw qariiba minhu intaas basa ishkaal aan idinkaga bixina u harta yani wuxuu diidaa musanifka muwaafaqada maxay ahayd aliltiqaa maca muslim fi shaykihi bedelna muxuu ahaa fi shayki shaykihi laakin musaawaad lama dhihin meeshaas ha kulmaano lakin xadiidka waa inuu waaxid noqdaan marka xadiidka waaxid ay noqdaan badanaa duruqdii waxay ku kulmaysaa saxaabiga ama man duuna saxaabi min ataabiciin mathalan xadiidkan nasaa-i baa wariyay can abi hurayra an an ilacraj can abi hurayra buu ka wariyey bayna muslim wa bayna abi hurayra gaaliba halaatha yaa udhexayn karta ayb sida caadiga awaa adiga marka haddii aad aada muwaafaqo ayna ahayn oo muslim sheikiisa kula kulmin ay bedelna ahayn oo fi sheiki sheikii aadana kula kulmin yatacayan an taltaqiya macahu ala aqali taqdiir fi thalith aw raabic thalith raabicna muxuu noqonaa ima saxaabi wa imaa taabi marka iltiqaha waa fogaanaya musaawaadka iyo musaafaxada liqaha maca shaykh aladi yuqaas baynaka wa bayna alcadad daa'iman iltiqaha wuxuu ku imaan karaa ama saxaabiga aman ama taabicigu ku imaan kara shay mantiqi waa sax wala intaas w fayaltaqiyaani fi الصaxaabi aw qariiba minhu taabicigii wa fain kaanat اlmusaafaxaةu alati tadkuruha laysat laka bal liman fawqika min rijaal isnaadika amkana iltiqaaء isnaadayni fiiha fi shayki muslimi aw ashbaahihi ayb shayki shayki shaykika hadday tahay waxa weeyaan waxaa loo fiirinayaa markaas haddaad adiga ay ahaan lahayd eh, musaafaxada ama musaawaadka fi saabixi fi saxaabi aw man duunahu ay noqon lahayd laakin haddii musaawaadka ay tahay waxa lala kulmaya fiiriya kaanat almusaafaxatu alati tadkura laysat laka bali min fawqika min rijaali isnaadika amkana iltiqaau isnaadeyni fiha fi shayki muslim aw ashbaahi wadaakalat almusaafaxatu xiinaidin almuwaafaqa فإن المعنى الموافqة rاaجع إلى مساawاaت مساaو مkصuصة waxaa weyaan hadii شhayku شhayku شhaykika haday tahay waxa مساawاadka la samaynayo مaعa mسلم يمkin يمkin laysa laysa عayna walaa walaa waaجiبا أصلا waxay ahayd in cadadka loo fiiriyo oo la yihaahdo mسلم iyo shayku shayki meeqa xadad udhexaysa baynahu bayn asaxaabi laakin axyaana wuxuu leeyahay hadii musaafaxada u leeyahay man fawqaka ka shayki shaykika waxaa dhici karta muslim inuu fi shaykiga kula kulmo oo muwaafaqadii iyo musaafaxadii ay isku mid noqdaana dhici karta ma adri kayfa hada taxliil laakin sida hore loo fahmay unbaa yaan anigu ufahmaya wallahu aclam